بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد باب المسدر casharka aynu maanta qaadan doonno biidni illaahi tacaala waa casharka ka warbixinaya masderka masderka ayuu ka warbixinayaa baabulmasder masderka ayaynu halkan ku arki doonaa haddii ilaahay yidhaa masderku kolkaa mansuubaadka ayuu ku jiraa mansuubaadka ayuu ku jiraa casharkeennu wuxuu noqonayaa inaan baranno qodobka koowaad tacriifka masderka horta masder maxaa loo yaqaanaa waa inaan masderka tacriifinno marka koowaad kow qodobka labaad ee cashirka aynu ku baranayno waxa weeye inaan aqsaamta masderka sheegno qaybaha uu masderku leeyahay waa imisa tallaabada saddexaad ee culima aynu ku baranayno axkaamta masderku uu yeelanayo tallaabada afraad een ku baranayno caamilka ku falaya masderka amase nasbinaya ugu dambayn tallaabada shanaad ee cashirkeenna masderku uu yeelanayaa waxa weeyaan tusaalayaasha uu yeelanayo baabulmasder waa masderka baabkiisii ereygan masder ah masder in badan waxaan ka sheekayn jirnay amaan kutubteennii hore ku soo aragnay soomaalida inuu ku adkaan jiray si guud masderka marka macneeya la yidhaha wadaaddo badan wuu isa soo taagi jiray sidaa darteed waxay odhan jireen rag badan oo kamid mid ihi masderka markay marayaan waa geed galbeedka laga beerto galbeedka laga beertaa bay odhan jireen masderka qaar badani waxaan baadhnay sabab waxa ku kalifay inay masderka yidhaahdeen geed galbeedka laga beerto waxaanu ogaanay marka fiqhiga la marayo baabka zakada la yidhaha zakada marka la marayo ayaa inta badan soomaalidu midhaha laga sakaynaya la sharxaya ayaynay kale garan jirin daafidii iyo shumburadii iyo arabikidii iyo urawaaweyntii iyo hadhuudyaryarihii iyo marka qabadinkii iyo heedii iyo eh, markii sareenkii iyo misirkii iyo marka waxaa laga sheekeeyo ee soomaaliduna ayna dee dad wax qota ayna ahayn ayaa la odhan jiray waa maxay talow eh, heedu waa maxay talow eh, misirku waa maxay talow daafidu shumburadu urawaaweyntu waxaasi waa maxay markaasaa la odhan jiray galbeedkaa laga beertaa rag badan baa markaa dhex raaciyo yidhi masderku waa geed galbeedka alla ka oo kelmadihan la garanaynin uun isagana moodo inuu kamid yahay culima mas laba magac ayuu leeyahay cashirkeennani masder waa la yidhaahdaa mafcuululmulaqna waa masder waa la yidhaha mafcuululmulaqna waa la waa masder iyo mafcuululmulaq labadaa magac ayaa loo yaqaanaa ama baabulmasder dheh ama baabulmafcuuli mulaq dheh labadaa magac kaa doonto ayaad ula baxaysaa masderow maxaa tahay waa maxay talow masderku hal tusaale aan ku siiyo ama laba tusaale aan ku siiyo waxaa jalastu juluusan jalastu waan fadhiistay juluusan fadhiisi masderku waa ereyga dambe ee juluusan ah juluusan baa masder ah ama mafcuululmutlaq ah haddaba soomaaliga aynu ku fahanna bal soomaaliga halku kaga jiro aynu garanna ila eegaaf soomaaligeennii markaan idhaahdo waan cunay saw ficil maaha aha ficil tegey saw maaha waan cunay masder bay leedahay masderku waa cunid cunitaanka ayaa masdera markaan idhaahdo waan qaaday saw ficil maaha tegey wax tegay oo dhacay saw maaha waan qaaday markaan idhaa masderku muxuu noqonayaa waan qaadayda qaadid buu noqonayaa qaadid eeg ereyga asalka ah ee ereyadu ay ka yimaadeen waa qaadida qaadidaasaa mar wuu qaaday la odhan marna wuu qaadayaa la odhan marna ma qaadayo qaadidaasaynu rogrogaynaa markaa qaadidaa ayaynu rogrogaynaa in kolba dhinac kaga tegaynaa kolka waxaad eegtaa wuu eegay bal masderkeega ii sheeg wuu eegay ereyga wuu eegaya maxaynu nidhahnaa masderkiisa eegis baynu odhanaynaa ama eegid wuu yaabay bal masderka ii sheeg markaa wuu yaabay waa yaabidda saw maaha wuu kacay masderkeega sheeg haddaba soomaali wuu kacay waa kicid wuu cabbayna abid wuu cararay haddaba masterkeyga garo af soomaaliya igu sheeg cararid wey cararid haddee ereyga aan baadhaynaa maanta waa cararidaa iyo eegidaa iyo yaabidaa iyo af carabiga waa mansuub ficilka waa martabada saddexaad buuna dhacaa sidaynu arki doonno baabulmasderi waa masderka baabkiisii almasderu masderku huwa lsmu waa ismi masderku waa ismi almansuubu waana la nasbiyaa alladii kaasoo yajii'u imanaya haalisan marka saddexaad fii tasriifi lficli ficilka marka la rogrogo ama la celceliyo ila soco tacriifka shardiga koobaad tacriifku waa masderku inuu maxa yahay kow masderku waa inuu ismi yahay walismu baynu nidhi masderku waa ismi oo alismu waa shardigii koobaad shardiga labaad masderku waa inuu maxa yahay almansuub waa inuu masderku mansuub yahay haddaba shardiga koowaad maxaa iga baxay alismu markaan idhaa maxaa iga baxay ficilku weligii masder ma noqdo xarafkuna weligii masder ma noqdo laakiin asmaadii baa isku soo hadhay hadday tahay ismigii daahirka ahaa iyo ismigii damiirka ahaa iyo ismigii mubhamkaa intuba al ismu bay isla soo gelayaan almansuubu waa la nasbiyaa baynu nidhi almansuubu waa la nasbiyaa ismigaa waa la nasbiyaa oo waa mansuub marka almansuub shardiga labaad aan soo gaadho maxaa iga hadhay halkaa almansuub maxaa iga hadhay waxaa iga hadhay marfuucii iyo majruurku iyaguna masder iminka welibana masder way noqon karaane mafcuululmulaq ma noqon karaan mafcuululmulaq ma noqon karaan ila soco hadda mafcuululmulaq cashirkana laba magac leh masder iyo mafcuululmulaq waxaa fiicnaan lahaa inuu sheekhu mafcuululmulaq ku magacaabo halkuu masderka kaga magacaabay ka mansuubkii waa mafcuululmulaqa waayo masderku mansuub wuu noqon karaa marfuucna wuu noqon karaa majruurna wuu noqon karaa oo alxamdu maxaad ku macnaysaa alxamdu lilah aayaddan maxaad ku macnaysaa alxamdu mahadi lilaahi ilaahay bay u sugnaatay alxamdu dee waa mahad eeg wuu mahadiyey masderkeegu maxay noqon mahadin sow maaha alxamdu mahadin lilaahi ilaahay bay u sugnaatay weeyi kolka alxamdudani waa masder wayna godan tahay kolka waxaa lagu leeyahay masderku marka uu mansuubka yahay oo qura ayaynu maanta baranaynaa hadduu marfuuc yahay uma jeedno hadduu majruur yahayna uma jeedno kolka waa inuu ismi noqdo haddana almansuub waa inuu noqdo mid nasbisan mansuub maxaa inaga hadhay marfuucii iyo majruurkii oo masder way noqdaane mafcuulmulaq ma noqdaan ama masderkan sheekhu inoo sharxayo ayaa masderka mansuubka oo qura ah masderka mansuubka oo qura ayuu inoo sharxaya kolka waa in mansuub la yidhaahdaa haddaynaan sidaa ku xalinin sheekha waa lagu qabsanayaa ereygan almansuuba waxaa la odhanayaa oo masderku sawka marfuuc noqda markaad leedahay yucjibunii dihaabuka ila suuq waxa iga yaabiyey tegidda suuqa aad tagtay dihaabuka waa masder waana marfuuc kolkaa mafcuulmulaq bayna ahayn kutubta qaar waxaan ku arki doonaa baabu mafcuul mulaq qaarna waxaan ku arki doonaa baabulmasder yaa wanaagsan labadaa magac ma mafcuulmulaqa mise masderka mafcuululmulaqa ayaa wanaagsan waayo mafcuululmulaqu waa masderka inta nasbisan cashirkan aynu baranaynaana masderka inta nasbisan iyo wax yaroo wakiilka ah un weeya waxaan kaga warbixinaynaa almasdaru masderku huwa lismu waa ismi ko waa inuu ismi yahay almansuubu waa la nasbiyaa marfuuc iyo majruur baa iga hadhay iyo welibana fii maxalli rafcin iyo fii maxalli nasbin wixii ahaan jiray damiirka oo dhani masder ma noqdo naaib buu noqdaa mararka qaar ismu ishaaraha oo dhani masder ma noqdo naaib buu noqdaa mararka qaar ismiga mawsuul oo dhani masder ma noqdo haddaba masderku sida aan dareemayno culima waa mansuub lafdiyan buu mansuubu yahay inta nin ama inta sheekh imika ama arday halkaa fadhida qof qura oo magacaygu waa masderi odhan karaa ma jiro hadda sow magacaygan kuma inaan tusaalaynayn cashir kastoon marayno maanta ashir magacaygan kuma tusaalayn karo waayo maxamed dee masder ma aha masderku wax ficil ka yimid weeyaan ficil ficilka cunida ah cunay markaan idhaa wuu cunay ficilka ah. ayaa masder yeelanaya oo cunid la odhanaya magacaagu ficil buu lahaa miyaa markaa magacaagu ficil miyuu leeyahay male magacaagu ficil kolka magacyadeennan dhani masder ma aha kuna tusaalayn mayno baabkeennan aan maanta marayno alladii kaasoo yajii'u yimaada haalian marka saddexaad ayuu yimaadaa fi tasriifi alficli ficilka marka la rogrogayo xilliga saddexaad ayuu yimaadaa ficilka marka la rogrogo ayuu martabada saddexaad dhacaa ficilka ha la rogrogo balaleeg hadda jalasa wuu fadhiistay waa kow waa maadigii mudaaricee hadaba yajlisu wuu fadhiisanayaa waa laba masderkii hadda sheeg juluusan fadhiisi wakaa masderkii juluusan fadhiisi jalasa yajlisu juluusan waxaa tidhaha kharaja wuu baxay waa markii koobaad haddana mudaaricee yakhruju wuu baxayaa waa mudaaric markii saddexaad baa masder haye khuruujan waa kharaja yakhruju khuruujan marka saddexaad buu masderku yimaadaa haddaba mas'aladan marka saddexaad buu masderku yimaadaa ah miyuuna marka koobaad talow iman karaynin miyuuna marka labaad iman karaynin miyuuna marka afraad iman karaynin ereyada marka la tirinayo imisaduunbuu dhacaa masderku talow marka saddexaad ayuu dhacaa buu sheekhuyna yidhi mas'aladani mas'alo ma aha culimo loo sheegee waa mas'alo arday bilow ah wax loogu soo dhaweeyo sheekha waxaa la yidhi ardayda bilowga ah maskaxdeeduu eegayo oo masaladani maaha masalo sheekh wax lagu tacriifiyo alladii yajii'u tani marka saddexaad buu yimaadaadani maaha kelmad saxa maaha waayo waxaynu haynaa isagoo marka koobaad imanaya shukran weli ma maqashay shukran iyo cafwan iyo mayna masderahayn shukran iyo cafwan iyo markii imisaad bay yimaadeen shukran hadalka waa markii imisaad waa markii koobaad wey waxaa dhici karta marka tobnaad inuu yimaado marka afraad inuu yimaado haddaan idhaa ka warran daraba yadribu idrib eh, eh, darbun ama darban waa daraba yadribu idrib darban darban hadda waa markii misaad hadda waa markii afraad marka labaad bay iman karta haddaan daraba darban idhaa ka warran daraba darban waa markii misaad waa markii labaad kolka masderku marka saddexaad buu yimaadaadan uu sheekhu ina leeyahay arday yaryar oo bilow ah ayuu hadalkan ugu soo dhoweeyey eh, hamoodin inuu marka saddexaad u yimaado koobaad buu imani oo labaad buu imani oo saddexaad buu imani oo afraad buu imani oo tobnaad buu imani meel alla meeshuu doonu dhacaya masderkani laakiin saddexaadkani waa arday bilow ah wax loogu sheegaya fii tasriifi lficli ficilka marka la rogrogo daraba wuu safray ama daraba wuu garaacay yadribu wuu safrayaa ama yadribu wuu garaacayaa darban garaacid darban garaacid waa markii imisaad hadda darban markaynu dha waa markii imisaad saddexaad wey darban taasaa masdera haddaba culima masderkii waan tacriifiyey waxaa laynaga doonayaa qaabka waxaa jira masderka boqol dariiq kitaabkeenii kale waynu ishaarnay boqol dariiq oo masderka lagu sameeyo ayaa jira boqol dariiq boqolka dariiq ee masderka lagu sameeya gaar ahaan ficilku markuu hulaai yahay saddex xaraf yahay boqol dariiq baa lagu sameeyaa kitaabka laamiyatulafcaalka la yidhaha ee sarfiga ah ee suuradaha qur'aanka baydadkiisu ay isku tirada yihiin qur-aanku waa imise suuradood boqoliye afar iyo toban laamiyat lafcaalku waa boqol iyo afar iyo toban bay waa ka cadad suwari lqur'aan baa la yidhaahdaa qur'aanka suuradihiisu intay dhan yihiin bay baydadkiisu dhan yihiin kitaabka laamiyatulafcaalka ee sarfiga ah naxwo maaha waa sarfi markuu ka warbixinayey ilaa sagaaliyo afartan masder ayuu keenay oo lagu baranayo kitaabka boqolka dariiq sagaaliyo afartan dariiq oo lagu baranayaad ka helaysaa maanta imise dariiq baynu sharaxnaa waxaan doonayaa ardaygu inuu af carabiga ku dhawaaqi karo ficil ku arka masderkiisa imise dariiq baan sharxaa bal hadda duruqda ma shan baan gaadhsiinaa ma toban baan gaadhsiinaa ilan dee boqolkii hala sharxo suurtagal maaha midda kale mas'aladu naxweba maaha waa sarfiyo marka sarfiga aynu aragno ayaynu wax ka sharxi doonaa masderka ila eega ficilka afarta xarafa afar xaraf waxa wey waa saddex xaraf oo caadi oo kalabaadshadan yahay saddex xaraf oo kalabaadshadan yahay saddex xaraf oo kalabaadshadan yahay afar xaraf weeyaan sida loo yaqaan ficilka afarta xarafa waxaan kuugu tusaalaynaya marka afarta xaraf een kuu sheegayaa waa saddex xaraf oo kalabaadshadan yahay wey saddex xaraf oo kalabaadshadan yahay weeye waa callama oo kale callama ama kallama oo kale kallama haddaad ficilka callama a aragto ama ficilka kallama a ad aragto masderkiisa tafciil baa lagu keenaa waa inaad calama ta ka bilowdo fadxisan ta fadxisan qasab waa inaad ta ka bilowdaa calama maxaa la idhaha masderkiisa taliman tacliiman tacliiman haddaba callame masderkeyga maxaad odhan callamtu lwalada tacliiman tacliiman kallama maxaan idhaha kallama ka labaad baa shadani la soco haye kallama wuu la hadhadlay maxaad masderka odhan markaa doonaysa inaad sheegto takliiman wa kallama allaahu muusa takliima kharaja uu saarsaaray kharaja uu saarsaaray masterka maxaynu nidhahnaa tafciil ku keen haye kharaja uu saarsaaray haye takhriijan fasara qur'aankiibuu macmacneeyey ama fasiray fasara maxaynu ku keennaa tafsiiran mayaza waxbuu kala saarsaaray mayaza haye tamyiizan bayana waxbuu caddeeyey bayana tabyiinan tabyiinan washaxa washaxa war maxaan idhaha washaxa tawshiixan washaxa wuu qurxiyey tawshiixan qurxin ayuu qurxiyey jallasa wuu farfadhiisiiyey jallasa wuu farfadhiisiiyey haye maxay noqonaysaa farfadhiisiintu tajliisan war kow ma iga haysaa maxaan ku idhi ficilka aad afarta xarafa ama saddexda xaraf ee ka labaad shidan yahay baan ku idhi markaad masderkiisa sheegaysa ta kor dhaban waa inaad ka bilowdaa tafciilanna waa inuu ku yimaadaa tafciilan waa inuu ku yimaa oo xarafka afraad waa inuu ya yahay laba xaraf baa qasaba laba xarafunbaa qasaba koobaadkuna ta ha noqdo afraadkuna ya reeban ha noqdo callamo maxaad odhan marka taliiman kallamo maxaad odhan samaco maxaad odhan tasmiican e samaco haye maxaad odhan karama sharafo maxaad oran tashriifan sharafa tashriifan xasana maxaad odhan xasana taxsiinan horta hal masder baad iga haysaa ficilku hadduu afar xaraf yahay afar xaraf ka labaadna uu alif yahay ka labaadna alif waa jaahada oo kale jaahada haddaan ku idhaa jaahada iminka waa imise xaraf jaahada jaahada waa imise xaraf afar xaraf ka labaadna waa alif sow maaha marka masdarkiisa sheeg lagu yidhaa waa inaad miim godan ka bilowdaa miim godan miim godan ka bilow jahada mufaacalatan ku keen ta yaroo gaabanna ugu dambaysii jaahada maxaan idhaahdaa mujaahadatan jaahada haye mujaahadatan eh, qaawama iska caabintii maxaan odhanaya qaawama muqaawamatan eh, qaawama maxaan idhahdaa muqaawamatan saabaqa waa tartankii maxaan odhanayaa saabaqa war maxaan idhaha tartanka saabaqa haye musaabaqatan haddii la doonana jaahadada ficaal baa lagu keena xarafka srisanun baa laga bilaaba alifkiina ka saddexaad baad ka dhigi jaahada jihaadan saabaqa sibaaqan naadaa nidaa'an jaanasa jinaasan labadaa masder bay leedahay laba mayga haysin culimo ila eg ficilku hadduu saddex xaraf noqdo saddex xaraf mafcuulun bihina uu qaato war maxaan ku idhi ficilku hadduu saddex xaraf noqdo saddex xaraf oo maxay haddana qaato uu mafcuulun bihi qaato waa saddex xaraf oo caadi oo mafcuulun bihi qaata waa darabo oo kale markaad masderkiisa doonayso ka labaadun reeb saasuu masder ku yahay beri daraba wuu garaacay sow maaha garaacid markaad doonayso ka labaadun reeb ar ku dhawaaq darban haye waa waa saddex xaraf oo mafcuul buu qaataay qatala fataxa wuu furay sow maaha sow saddex xaraf oo kal mafcuul qaata maaha ka labaaduun reeb masterka markaad doonayso fatxan inaa fataxnaa laka hee fatxan mubiinan fatxan mubiinan hadduu saddex xaraf oo mafcuul qaata uu yahay ka labaadun baa la reebaa masterkiisa waqaca wuu dhacay sow maaha dhicitaanka laftii maxaad odhan markaa waqan waqan waqan waa masder markaa waqcantani daraba darban qatala qatlan xamida xamdan xamdan malaka labaad baa la reebayaa xamida xamdan hadduu saddex xarafoo mafcuul qaatan yahayna waa sidaa hadduu saddex xarafoon mafcuul qaadan yahay saddex xarafoona mafcuul qaadan oo laazima ah. saddex xarafoona mafcuul qaadan hadduu yahay oo iska laazim ah inta badan fucuul baa la yskaga keenaa fucuul kharaja wuu baxay waa saddex xaraf mafcuulna ma qaato maxaanu masderka kharaja arbal masderka sheega haye jalasa wuu fadhiistay fucuulan ku keena juluusan waqafa wuu istaagay fucuulan ku keena wuquufan eg wuquufan juluusan qucuudan wahaakada way nagaga filan tahay baan u malaynaya waxaanad ogaatiin naxwaha ku baran mayna qaabka misterka loo sameeye sarfigaynu ku baranaynaa qaabka misterka loo sameeyo naxwaha ku baran mayne maxaan idin idhi halkeen ku baranaynaa sarfiga ayaan insha allahu tacaala ku baranaynaa almasdaru masderku huwa alismu waa ismiga almansuubu la nasbinayo alladii kaasoo yajii'u imanaya haalian marka saddexaad filficli ficlrogo naxu daraba wuu garaacay yadribu wuu garaacayaa darban garaacid masderkii waynu tilmaanay qaybihiisa aan sheegna markaa wa huwa masderkani qismaani waa laba qaybood labuu u qaybsamaya masderkani waa laba qaybood lafdiyun mid lafdiya wa macnawiyun iyo mid macnawiya masderkii waa labadaa inuu lafdi yahay iyo inuu macnawi yahay labadaa ayuu masderku noqonaya culimo lafdiga waxaa loo yaqaanaa masderka sow ma arkaysid ereygan masderka ah haddii ereygan masderka ah iyo ficilkiisu ama caamilkiisu ay xagga macnaha iyo xagga xuruufta iska waafaqaan lafdi baa la odhanayaa maxaan idhaha markaa darabahaye daraba darban baan odhan daraba darban yaa iswaafaqay markaa daraba darban markaan idhaa ereyga darbani waa garaacid ereyga daraba ana garaacay bay ahayd macno ahaan way iswaafaqeen kolka hadday xuruuf ahaanna iswaafaqaan masderkaasi waa lafdi ma iswaafaqeen macnihii xuruuftuba daraba darban jelasa juluusanna ka warran jelasa juluusan ma iswaafaqeen jelasa juluusan way iswaafaqeen masderkaasi muxuu noqonayaa culima markaa lafdi buu noqon haddii xagga macnaha uun ay iska waafaqaan hadday xadee iska waafaqaan baynu nidhi xagga macnaha oo qura hadday iska waafaqaan oo xagga lafdiga iyo xuruufta ay iska waafaqi waayaanna masderkaa macnawi baa la bal hadda eeg jalastu qucuudan baan idhi jalastu waan fadhiistay qucuudan fadhiisi ya ficila jalastu qucuudan markaan idhaahdo jalastu waan fadhiistay qucuudan fadhiisi ficilkii mee waa jalasaa masderkiina me waa qucuudan miyayna isku macno ahayn markaa jalasana waa fadhiisigii qucuudanna waa fadhiisigii un xuruuftiibaa laakiin kala duwan haddaan idhaahdo ka war qumtu wuquufan qumtu waan istaagay wuquufan joogsi ficilkii waa qaama masderkiina waa wuquufan macnihii waa isku mid laakiin xuruuftii baa kala duwan armasterka maxaa la odhanayaa isagiiyo caamilkiisu xagga macnaha iska mid ka yihiin macnawi haddaba waxaad ogaataa bal caqligu hayna yaro shaqeeye bal masderka iyo caamilkiisa isku qiimeeya masderka iyo caamilkiisa eega hadda afar suuro ayuu caqligeenu sheegaya oo halkaa ka soo baxaysa ardayda xisaabta me ardaydai xisaabta way helayaan markaabe waxaad eegtiin caqligaaga la kaasho oo eeg wax iswaafaqay iyo wax iskhilaafay baynu meeshan doonaynaa masderka iyo caamilkiisu inay xagga macnaha iyo xagga lafdigaba iska waafaqaan sawkow ma inay xagga macnaha iyo xagga lafdigaba iska khilaafaan sow laba maaha inay macnahana iska waafaqaan lafdigana iska khilaafaan sow saddex maaha inay lafdigana iska waafaqaan macnahana iska khilaafaan sow afar maaha aha caqligu imisuu sheegayaa misterkani isaga iyo caamilkiisa marka laysku eegayo afar qaybood bal afartaa ii sheega waa masderka iyo caamilkiisu xagga lafdiga iyo xagga macnahaba inay iska waafaqaan waa kow labadaba inay iska khilaafaan waa laba macnuhun inay iska waafaqaan oo lafdiga iska khilaafaan saddex lafdiguun inay iska waafaqaan oo macnaha iska khilaafaan waa afar soo afartaa ma horta ma jiro laba intay lafdiga iska waafaqaan macnaha iska khilaafaa ma jiro oo af carabiga ka soo heli iska ilow markaa maxaynu nidhi masder iyo caamilkii intay lafdiga iska waafaqeen macnaha iska khilaafay waxba soo heli maysid kuwo lafdiga iska waafaqsan oo macnaha iska khilaafan macnuhu kala duwan yahay ma jiro kow maaha kaasi ma jiraynu nidhi inay labadaba iska khilaafaan lafdiga iyo macnahaba haday iska khilaafaanna wuu jiraaye baabkeennan maahae waa mafcuulu min ajlihiga soo socda mafcuulu min ajlihiga soo socda ma garanaysiin mafaaciisha soo socota waxaa ku jira baab la odhanayo mafcuulu min ajlihi mafcuulu min ajlihigu waa masder caamirkiisa xagga lafdiga iyo xagga macnaha ay ku kala duwan yihiin bal tusaale waa shay sabab faa'iideeyeen waa sidii laamukayda ama laamutacliilka oo kale ama kayda oo kale waxaad odhanaysaa eeg qumtu waan istaagay ijlaalan laka weynayn adi aan ku weynaynayo aaway hadda masderkii ijlaalan aaway ficilkiina qumtu macnuhuma isku midba qumtuna waa kicid ijlaalna waa weynayn macnihiisa uma kala baydhin xuruuftiina ma isku midba xuruuftiina way kala baydhay kol haddii masderka iyo caamilkiisu xagga macnaha iyo xagga xuruufta ay ku kala baydhaan mafcuulu min ajlihi baa la yidhahyo iman doonaa kaana waynu iska dhignay oo baab gaaru noqday yaa soo hadhay markaa afartii midima jiraynu nidhi midna waa baab soo socdaynu nidhi yaa soo hadhay markaa labada soo hadhay waa inaga haday hadday labadaba iska waafaqaan labadaba lafdiga iyo macnaha hadday iska waafaqaan waa lafdi hadday macnaha oo qura iska waafaqaanna waa macnawi labadaasu u qaybsamay mafcuul min ajligii wahuwa masderkii baan doonaya labadaasu masderkii u qaybsamay wa huwa qismaani waa laba qaybood lafdiyun mid lafdiya wa macnawiyun iyo mid macnawiya in waafaqa hadduu waafaqo lafduhu masderka lafdigiisu lafda ficlihi ficilkiisu lafdiga uu leeyahay hadduu waafaqo fa huwa lafdiyun lafdi baa la odhan hadday xagga lafdiga iska waafaqaan maxaa la odhan lafdi baa la odhan naxwu qataltuhu waan dilay ninkaa qatlan dilid baan dilay atlan waa masderkii ama mafcuul min ajli mafcuulmulaqii qataltuhu waan dilay qatlan dilid lafdiga iyo macnahaba way iska waafaqsan yihin waa lafdi markaa wain waafaqa hadduu waafaqo macnaa ficlihi ficilkiisu macnaha uu leeyahay uun hadduu waafaqo duuna lafdihi xagga lafdiga se una ka waafaqin fa huwa macnawiyun markaana waa macnawi macnawi baa la odhanaya markaana hadday xagga lafdiga iska waafaqi waayaan macnaha iska waafaqaan naxu jelastu waan fadhiistay qucuudan fadhiisi wa qumtu waan istaagay wuquufan istaagid iyo wamaa ashbaha dalika kaa waxa shabaha culima imise qodobaynu ayaynu nii waynu ka hadlaynaa niqaadkii cashirku maxay ahaay maxaynu nidhi shan qodob qodobka koobaad tilmaan buu ahaaye ma tilmaanay qodobka labaad aqsaam buu ahaaye aqsaamtiisa ma sheegnay qodobka saddexaad tusaalayaal baynu nihi tusaalayaal halkan ma ka muuqdaan saddex tusaale saddex qaybood ma iga haysaa maxaa ii dhiman axkaamta iyo iyo caamilka horta masderka waxa ku camal falaa ficil iyo wixii shabahay eeg ficil baa qaata hadda ficilkani ama ha ahaado laazim ama ha ahaado mucade cashirkeennii shalay mafcuulun bihiga markaynu maraynay ficilka yaa qaadan jiray cashirkeennii shalay ficil mucaddaa unbaa qaadanayay oon laazim ahayn laakiin halkan masderka ama mafcuululmulaqa ficil laasimihina wuu qaadan ficil mucadi'ihina wuu qaadan labada ficilkaa doontaad ka tusaalaynay qataltuhu qatlan mucadday ka socotay jalastu qucuudanna jalastu qucuudan yay ka socotay laasim bay ka socotay kolka waxaad ogaataa caamilku waa ficil iyo ismul waxaan doonayaa ficil iyo masder iyo ismi faacil intaasiba way qaadanayaan aduu ficil iyo wixii shabahay baa la yidhaahdaa ficil iyo wixii shabahay waa ficil iyo wixii shabahay dhe ficilka yaa shabahay waxaa shabahay dee masderka iyo ismiga faacil iyo waxyaabaha noocaasoo kale ayaa shabahaa halkaana caamilkii baynu kaga hadalnay axkaamta masderka bal ila eg horta kow masderku waa mansuub marfuucna ma aha welibana masderka qaybta mafcuululmulaqa ah weeyaan dee qaybta mafcuululmulaqihi waa mansuub laba waxay culimmadu yidhaahdeen qaar waxaa jira la taniyayn karo ama la jamcin karo iyo qaar aan la taniyayn karin ama aan la jamcin karaynin sheekhu wuxuu ka aamusay saddex qaybood oo masderku u qaybsamo waxaa la mid muakid licaamilihi baa la midna waxaa la yidhaha mubayinu linawci caamilihi baa midna waxaa la yidhaha mubayinu licadadi caamilihi saddexdaasuu sheekhu ka aamusay oon inoo qornayn mu'akidun licaamilihi waxa weeye marka masderka iyo ficilku isku macnuun ay yihiin masderku wax dheeraada markuuna wadin sida darabtu darban oo kale waa maxay darabtu darban macnaheedu darabtu waan garaacay wey darbanna garaacid wey garaacidan dambe waa intii ficilka laga fahmay uun waa tawkiid welibana tawkiidkii lafdiga ahaa tawkiid lafdiya ma soo baranay waa tawkiidkii lafdiga ahaa oo masderku wuxuu adkaynaya juzulcaamil masderkani yuu adkaynaya markaa darabtu darban markaan idha arma caamilku adkaynaya mise juzulcaamil buu adkaynaya caamilka ma adkaynayo juzulcaamil buu adkaynaya ardayo la soco darabtu darban markaan idha juzulcaamil wax loo yaqaan buu adkaynaya waxaad ogaataa haddaba ardayow kaasi waa muakid inta badan lama taniyeeyo lamana jamciyo darabtu darban unbaa loo yaqaanaa axkaamtiisay ka mid tahay inuu mufraduun ahaado waxaa soo hadhay inaan masderka aan ka dhigo mubayinu linawci caamilihi inuu caamil sheegayo caamil caamilka inuu caddaynayo hadduu mubayinu linawci caamilihi noqdo masderku mubayinu linawci caamilihi hadduu noqdo waa nooca ficilkan garaaci ihi ma garaac fudud buu ahaa mise garaac sahlan mise garaac adag garaacu noocuu ahaa nooc hadduu sheego masterkaa waxaa la odhanayaa mubayinu linawci caamilihi waxaad odhanaysaa darabtu caliyan darban shadiidan si ba'an baanu garaacay darban shadiidan maynaan ka faa'iidaysanin macnaha inaan ficilkii ka faa'iidin ficilku darabtu unbu ahaa waan garaacay unbu ahaa ficilku laakiin darban shadiidan markaan idhaa garaaciddu garaacid daran inay tahay baynu ogaanay ama darabtu caliyan darba alamiir war boqorku iyo amiirku siduu wax u garaacaan baan u garaacaa boqorku siduu wax u ayaa ninkaa u garaacay ama ninaan baqaynin siduu ninkan ka yeelo ayaan ka yeelay baad odhanaysaa kolkaa darabtu darban darban shadiidan si ba'an baanu garaacay waa mafcuululmulaqi muxuuna ina tusayaa markaa muxuu ina tusayaa waa mubayinun linowci caamilihi nooc buu hadda inoo sheegaya noocii caamilka kaa waa muttafaq oo culimmadu way isku waafaqeen in la tafniyayn karo lana jamcin karo waana tafniyayn kartaa waana jamcin kartaa kaa waa markuu yahay mubayinu linowci caamilihi ka saddexaad waxa weeye mubayinu licadadi caamilihi cadad inuu sheego tiro inuu sheego hadduu tiro sheegayo waxaad odhanaysaa darabtu waan garaacay sow darban ma ahayn darban darban taa un taa gaar ku dar darabtu haye darbatan waa mar quran garaacay mar qura tiruu sheegayaa mankaa eeg jalastu juluusan sow ma ahayn jalastu waan fadhiistay juluusan ereygii juluuska ahaa un faclatan ugu dhawaaq faclatan jalastu waan fadhiistay jalsatan jalastuhaa jalsatan macnaheegu waa maxay jalastu waan fadhiistay jalsatan mar qura mar quraan fadhiistay wey haddaba masderkii waa maanta tiruu sheegayaayo waxaan ficilkii macnihiisii ku jirin ayaynu ka faa'iidaynaa waa la taniyayn karaa oo jalastu jalsatayni baad odhan kartaa ama jalasaatin baad odhan kartaa wax mushkilada male caamilkiina waynu sheegnay axkaamtiina waynu sheegnay bartaa ayuu inoogu dhammaaday cashirkeennaa mafcuululmulaqa ah aan soo yaro macneeyo darafka ayaynu ku darsanaynaaye almasdaru masderku huwa alismu waa ismi almansuubu la nasbiyo alladii kaasoo yajii'u imanaya haalian marka saddexaad fii tasriifi lficli ficilka marka la rogrogayo naxwu daraba wuu garaacay yadribu wuu garaacayaa darban garaacid wa huwa qismaani waa laba qaybood lafdiyun mid lafdiya wa macnawiyun iyo mid macnawiya fa in waafaqa hadduu waafaqo lafduhu lafdigiisu lafda ficlihi ficilkiisa lafdigiisa fahuwa lafdiyun lafdi baa la odhani naxu qataltuhu waan dilay qatlan dilitaan wa in waafaqa macnaa ficlihi ficilka macnihiisa duuna lafdihi lafdigiisa se una waafaqin fahwa macnawiyun waa macnawi naxwu jalastu waan fadhiistay qucuudan fadhiisi wa qumtu waan istaagay wuquufan istaagid iyo wamaa ashbaha dalika waxaa wixii shabaha baabu darfi zamaan wa darfi lmakaan culima halkan waxaynu ku arkaynaa waa darfu zamaanka iyo darfulmakaanka wixii la odhan jiray ogaan buu sheekhu ugu xijisiiyey mafcuululmulaqa ama masderka masderku waa dhacda oo wuxuu u baahan yahay xilli uu dhaco iyo meeluu ku dhaco dhacdada soomaadan arag dhacdadu labada shayay ugu baahan tahay waa gooray dhacdo iyo goobay ku dhacdo goortii iyo goobtii ayaa kolkaa la yidhi arfabe of time ama arfabe of balace loo yaqaanaa ama darfu zamaan iyo darfulmakaan loo yaqaanaa haddaba culimo magacan darfu zamaan ah ama darfulmakaan ah waa istilaaxii ay basriyiintu lahaayeen basriyiintaas sidan u yaqaanaa ereyga daraf aluqada waxaa loo yaqaan mataqaan daraf waxaa loo yaqaanaa alwicaa almutanaahi aladraaf weelka afka ballaadhan ayaa daraf loo yaqaanaa af carabiga daraf haddana waxaynu darafkan ama ha ahaado daraf zamaan ama ha ahaado daraf makaan eh waa waxa zebanka magacu ah zeban wixii magacu ah un raadsada zeban iyo wakti ma la garanaya wixii wakti magacu ah ayaynu halkan ka helaynaa ama aan haddaba culima darafu zamaan marka aan doonayno inaan sheegno waxa zabanka magaca u ihi waa maxay waa su'aale zaban maxaa magac u ah culimo zaban markaan doonayo bal af soomaaliga eeg saacadda ka warran miyaynu zaban ahayn daqiiqadda ka warran maalinta ka warran khamiista ka warran bisha ka warran wiigga ka warran ilbidhiqsiga ka warran sanadka ka warran eeg waxyaabaha noocan oo kale zaban ahayn wax alla wixii saban magac ahaa waa mansuube ogow markuu shuruudan dhamaystirto wixii seven magacu ama saacad ha ama daqiiqad ha ama minit ha ama maxaanku dha ilbidhiqsi ha ama ka badnaado sanad ha ahaado wiik ha ahaado wuxuu dooni ha noqdo waa darfu zamaan darfulmakaan ma garanaysaa darfulmakaan waa wixii goob magacu ah goob magacu yahay xagga sare xagga hoose midigta bidixda eeg mayla socotaa hadda agta hortiisa gadaashiisa waxyaabahaasoo kale waa wada dhammaan eh, darfulmakaan baa la odhanaya dee masaajidkaba dhe ilmasaajidka waa darfulmakaane hargeysaba dhe burcaba dhe berbere dhe waxyaabahan aynu arkayno oo kale waa wada waa makaan dee miyayna makaan ahayn meelo miyayna makaan magacu ahayn meelay magacu yihiin darfu zamaan iyo darfulmakaan baan culima haddaba ka warbixinayna cashirkeenna baabu darfi zamaani waa darfu zamaanka baabkii lagaga warbixinayey wa darfilmakaani iyo darfulmakaanka baabkii lagaga warbixinayey baabkan haddaba xaggaynu talow ka sharxaynaa isagana ila waa inaan ogaano darfuzamaan iyo darfulmakaan waxaynu eegi doonnaa tacriifka ay leeyihiin qodobka koobaad waynu tilmaamaynaa labada ah tilmaantoodaynu sheegi qodobka labaad qaybahoobaynu sheegi qodobka saddexaad axkaamtoodaynu sheegi axkaamta ay leeyihiin ayaynu sheegi qodobka afraad een kaga warbixinayna tusaalayaashoodaynu sheegi waa tacriifka iyo aqsaamta iyo caamilka tacriifka aqsaamta iyo caamilka iyo axkaamta iyo tusaalaha shan weeyaan sidii kii horeba shan inoogu ahaa shan qodob baynu qodobkana sheegaynaa inaan tilmaanno inaan qaybinno inaan caamilkooga sheegno inaan axkaamtooda sheegno inaan tusaalayaashooda sheegno tusaalaha inta badan tartiib ha u eegine waxaa laga yaabaa hore inaan ka tusaalaynaba darfu zamaanku waa yowma alkhamiis oo kale bal yowma alkhamiisoo hadal ku jirta keen haddaba waxaad odhanaysaa sumtu yowma alkhamiisi waa maxay macnaha sumtu yowma alkhamiisi sumtu waxaan soomay yowmaalkhamiisi maalinta khamiista ayaan soomay sumtu yowma alkhamiisi khamiistii ayaan soomay waa kee hadda iminka darafku waa yowma ayaa darafa waa mansuub waa darfu zamaan welibana yaa nasbiyey ficilkan ka horreeya ayaa nasbiyey darfulmakaankana xaba tusaale aan ka heegno waxaad odhanaysa khalfa shaykhi jalastu waxaan fadhiistay khalfa shaykhi sheekha xaggiisa dambaan fadhiistay waa khalfadaa ayaa haddana darfulmakaan iyaduna noqonaysa jalastu khalfa shaykhi khalfa waa darfulmakaan waana mansuub tacriifkooga ila eg darfu zamaani darfu zamaanku huwa isagu ismu zamaani waa zaban wixii magacu ah zaban buu magacu yahay darfu zamaani darfu zamaanku huwa isagu ismu zamaani waa zaban wixii magacu ah maxaynu nidhi darfu zamaanku waa maxay baynu nidhi darfu zamaanku waa maxay baynu nidhi waa ismu zamaan zaban buu magacu yahay ismu zamaan zaban bitaqdiiri fii fii qadarideed ayuuna ku sugan yahay intaasaynu kaga baxnay darfuzamaankii maxaynu nidhi darfuzamaanka qodobka koobaad darfuzamaani darfuzamaanku huwa isagu ismu zamaani waa zaman wixii magacu ah shardi waa inuu horta zaman magacu noqdaa sida maalin iyo sanad iyo wiig iyo bil iyo ismu zamaani waa wixii zaman magacu ah qodobka koobaad maxaynu nidhi waa inuu maxay magacu noqdaa baynu nidhi zaman waa inuu magacu noqdaa waa shardiga almansuub waana la nasbiyaa maxaa iga hadhay halkaa almansuubu markaan ku idhaa waxaa jira culimo darfu zamaan majruur ah ama marfuuca ah. haddaan idhaa ji'tu fii yowmi alkhamiis ka war fii yowmi alkhamiis yoomkii maanta maada darfu zamaan baa fii yowmi haddaan fii aan ku daro naxnu fii yowmi alkhamiis haddaan idhaa ka warran ama naxnu fii yowmi linayn haddaan idhaa ka warran fii yowmi linayni yowmidani maanta maaha daraf waayo misagaa mansuub ba asaw kafiil la geliyey haddaan idhaa naxnu fi lmasjid ka war naxnu fi lmasjid masaajidkani maaha maanta darfulmakaan waayo dee fii buu wataa almansuub shardi waa inuu mansuub yahay waxa iga hadhay maxay hadduu marfuuc noqdo ama uu noqdo majruur majruurkii waan tusaaleeyo naxnu fii yowmi linayn haddaan idhaa naxnu fii yowmi linayn yowmidani hadda waa majruur oo fii baa ku jirta yowmi naxnu fii yowmi linayn yoomkani waa majruur oo fii baa ku jira marfuuc markaan ka dhigayana maxaan odhanaya marfuuc markaan jaaa ywm lkhamiisi baan odhan jaaa ywm lkhamiisi haddaan idhaa jaaa ywm lkhamiisi ereygan yowmu ihi waa maxay jaaa ywm lkhamiisi baan idhi yowmu waa maxay ereygan yowmu ihi waa marfuuc waayo waa faacil bade ma daraf baa haddaba jaaa yowm lkhamiisi haddaan idhaa maaha daraf waayo dee mansuub buuna ahayn ismu zamaan uu yahe mansuub buuna ahayn waxa daraf noqonaya darfu zamaan waxaa noqonaya waxaa shardiga koobaad ismu zamaana ee zaman magac u ah shardi waa inuu zaman magacuu noqdaa culimo bal hadda arday ay su-aal weydiiyaan doonaya nacam sheekh adigaa igu dhow dherigaba ninka ugu dhowaa laftiisa yeesha soo maa waayo waxaad samaysaa anigu saw daraf zamaan ma ihi muxamed ha waa daraf zamaan baa filaya muxamedun waa daraf zamaan bay la tahay dee waanaad fahantay soo ha maaha mise waa maya maxaad tidhi balcodka kor u qaad haye maaha darfu zamaan miyaa tidhi waaye waina danna laa yugnii min alxaqi shaya waa yahay maaha darfu zamaan buu ihi sheekhu maxaad u cuskatay ilan eeg shayga lama diida uun waxa dadka ugu jaahilsan baa layidhi qofka wuxuuna geranayn diida waxaadan geranayn haddaad diidid waaba dee maba garanaysid maxaad ku diidi armayla socota hadda shayga waxaa la diidaa ama la ogolaadaa intaad baratay kadib horta baro oo garo waxani wuxuu yahay adoon mas'alada sawiri karaynin ha odhanin ma jirto iyo way jirtaa toona maba garanaysid iyadaiye aye sheekh ma jiraad maxamed maaha baa tiri darfusamaan ha sii fikiraan islahaa ma sii fikirtay sheekh haye darfuzamaan hadda ha ku adkaysa hadday kula tahay anu waxaan jecelay say kula tahay inaad uga hadasho darfuzamaan maaha saw maaha maaha buu yidhi sheekh waanaa ka shirkisiiye darfuzamaan maaha buu yidhi markii hore si go'aana welibana sheekh qodobkaad u cuskanaysuuna ii sheeg muxamed inuuna darfuzamaan hayn eeg cashirkeennan waa inaan hellaa meel diidan muxamed inuu darfusamaan noqdo waa marfuuca oo dee mansuubba iiga dhig muxamedan ii dhig haddaan mansuub ka dhigta haye ardayda haye ninka ugu yar baan doonaya asqar daalib baan doonaya haye ah, ninka ugu yar waa ninkii nacam haye ninkaa yara ninkaan doonayaa naam waay sheekh jaamac ma magac buu kula magac bahay soo maa sheekh jaamac yar haye sheekh jaamac moxamed sheekh muxuu daraf zamaan u noqon waaye ha ha waa yahay haye ka qaada sheekh jazaak allah khayr shardigan koobaadee ismu zamaan aynu nidhi eeg waxaa daraf noqonayaa waa inuu ismu zamaan wax zaman magacu ah waa inuu yahay sida saacadda maalinta daqiiqadda eeg sanadka waa inuu yahay miiskani hadda ma darfu zamaan baa miiskani muxuu noqon waaye dee zaman buuna magacu ahayn shayganii horyaanu magacu yahay eeg waa inaad miqyaaskaaga waa inay noqotaa wax alla wixii ismu zamaana unbaa horta daraf noqonaya waa qodobka koobaad waa almansuub haddana waa inuu yahay almansuub maxaa iga hadhay halkaa almansuub markaan idhaahdo wixii marfuuca iyo wixii majruura isna ma noqonayo darfu zamaan bitaqdiiri fi waa inuu fii qadarideed ku sugan yahay bitaqdiiri fi ragga qaarkood baa halkaa yidhi markay macnaynayeen bitaqdiiri fi baa lagu nasbiyey qolada ahlu taxqiiqu kelmaddaa way ka digeen kitaab baana qorteen la socda kitaab kitaabka sharxday ayaa sidaa ku sharxay ee la socda bitaqdiiri fi buu ku sugan yahay dhe ayaa lagu nasbiyey bitaqdiiri fii buu ku sugan yahay rag baa markay macnaynayaan ku macneeya ismu zamani waa isabinka magaciisa almansuubu la nasbiyo bitaqdiiri fii lagu nasbiyo warkadaa lagu nasbiyada bitaqdiiri fii ku sugan dheh bitaqdiiri fii buu ku sugan yahay fii qadarideeduu ku sugan yahay haddamayla socotaa waa taqdiiru fii buu qabaa darafkani waa maxay markaa taqdiiru fii buu qabaa maxaan uga jeednaa culimo darfu zamaanku isagoo haddana mansuuba waa in haddana fii laga dhadhansadaa eeg fiida macnaheegii horta fii maxay ahaan jirtay dhex saw ma wixii darfu zamaan noqonayana waa in dhex laga dhadhansadaa eegada sumtu waxaan soomay yowmaalkhamiisi khamiistii baan soomay khamiista dhexdeedii maadan dhadhansanaynin waa in dhex aynu ka dhadhansannaa haddii dhex laga dhadhansan waayo suurtagal maaha inuu waxaynu daraf yahay culima ila jiitu waxaan imid yowmal axadi maalintii axadda imaatinkaagu halku dhex dhacay bay ka dhigan tahay axadi hebel wuxuu dhashay abaartii ee sanadkii la odhan jiray hebel eg sanad heblaayuu dhashay sanadkaa dhexdiisa miyayn ahayn eeg dhex ma ka dhadhaminaysaa haddaba haddii darafkan dhexda laga waayo macnaha dhexda ah haddii laga waayo oo laga dhadhansan waayo darfu zamaan noqon maayo maxaa tusaale u ah waxaan idhi yowmulkhamiisi yowmu nayiru alla khamiistu nuur yowmulkhamiisi maalinta khamiistu yowmunayir waa maalin nuur leh ma khamiista dhexdeeda mise maalinta lafteedaa nuur leh war maalinta lafteeda wey fii kuma jirto sow kan marfuuc iska noqday bal waxaa tidhaha jaaa ywm lkhamiisi dhe jaaa ywm lkhamiisi bal macnee jaaa ywm lkhamiis waa maxay macnuhu jaaa ywm lkhamiis markaan idhaahdo jaaa waxaa yimid hee yowmulkhamiisi khamiista lafteedii khamiista lafteedii waa khamiista kudheedii baa timid maaha macnuhu maxay macnuhu ma aha khamiista dhexdeedii waa khamiistiibaaba timidba kolka fiidii kuma jirto aayaddan qur'aanka ah innaa nakhaafu min rabbina yowman cabuusa yowman maalin baanu ama wataquu yowman maalin baanu ka baqayna maalinta lafteedaa baqdin leh maalinta dhexdeeda ma aha war maalinta lafteedaa baqdin leh eeg mafcuulin bihi baad iska icraabanaysaa markaasoo kale haddii fii aad ka dhadhamin weydo ama faacil ama mubtade ama mafcuulin bihi saasaad iska icraabaysaa darfu zamaani darfu zamaanku huwa ismu zamaani waa zaman wixii ismi u ah almansuubu waana la nasbiyaa bitaqdiiri fii bitaqdiiri macnaa fii bitaqdiiri macnaa fii macnihii fii baa la qadarayaayo meesha laga dhadhansanayaa naxwulyowmi maanta oo kaleba weeye alyowma alyowma waa maanta ila soco ereyga yoom ah laba macno af carabiga lagu macneeyaa yoom maxaa lagu macneeyaa laba macno maalinta waa loo yaqaanaa oo habeenkay ka soo horjeeda yoomka marna waxaa loo yaqaanaa afar iyo labaatanka saacadoodba yoom laba macnay leedahay mar waa maalinta marna waa afar iyo labaatanka saacadood iyadoo macal habeenkaa yoom iska noqonaya macal habeenka ayaa yoom iska noqonaya bal waxaad u fiirsataa xadiidka nebiga sala allahu alayhi wasalam ka sugan wuxuu nebigu xadiidkii ku yidhi macnihiisu ahaa man xaja falam yarfud walam yafsuq xadiidkii ma xasuusantihi eh, rajaca min dunuubihi ama min dembihi ka yowmi waladatu ummuhu waa maxay ka yowmi waladatu ummuhu ma waxaynu ku numcnaynaa qofku hadduu xajo uu dembigiiyo dhacdhaca iska ilaaliyo wuxuu soo noqonayaa maalintay hooyadii dhashay oo kale miya hooyadu ma maalinunbay dhasha harta ka yowmi waladatu ummu hooyadu hooyooyinku maalinunbay dhalaan miya bal dhakhaatiirta ma soo waraysanaa ya may war ka yowmi waladatu ummuhu waxa weeye xilligii hooyadii ay dhashay weeye waa xilli ee ka yowmi waladatu ummu xilligay hooyadii dhashay oo kale ayuu isagoo dembi ka ah ayuu soo noqonaya xilligaasi ama maalin ha ahaado ama habeen ha ahaado dee hooye habeenna way dhali kartaa maalinna way dhali kartaa yoomku haddaba mar waa afar iyo labaatanka saacadood laakiin marka kitaabu soom la joogo kitaabu soom soo maydaan arag soom haddii la joogo yoomku waa maalinta uun maalinta ayaa yoom loo yaqaanaa iska dhaaf waleyla waa habeenkii habeenkana waa la garanaya ama ha yaraado ama ha badnaado wa qudwatan waa aroortii aroortana waa la garanaya wa bukratan waa bukradii waa aroorta horun iyaduna waa aroortii un iyaduna haddaba waxaa jira wa saxaran waa suxuurtii wa qadan waa berri wa qadan waa maxay macnaheegu berri wa catamatan waa cisho geelmaalkii catamatan cishaaigii cisho geelmaal bay soomaalidu odhan jireen cishaaigi waa cishaa'iga hore wa sabaaxan waa subaxdii ereyga sabaaxan ah waxaa loo yaqaanaa gelinka hore gelinka hore ayaa sabaax loo yaqaanaa carabta qaarna sabaaxa waxay u yaqaaniin labiyo saacadood carabta qaarna maxay sabaaxa u yaqaaniin labiyo toban saacadood oo halkee habeenka lixdiisa dambe iyo maalinta lixdeeda hore ayaa sabaax laysku yidhaahdaa waa carabta qaar saasay u isticmaalaan saacadaheennani hadda siday u tiriyaan eega saacadeenni siday u tiriyaan waa caynkee sabaaxa miyayna u tirinin saacadeen may ognahay inay ay kala wareegaan maalinta sow maaha labiyo tobanka duhurnimo wixii ka dambeeya ay kowdu bilaabataa sow maaha labiyo tobankaa saacadood ee duhurka ka horeeya ayaa sabaax carabta qaarkood ay yidhaahdeen habeenku markuu kalabadh gaadho kalabadh markuu gaadho ay kowdu bilaabataa sow maaha laga bilaabay habeenka niskiisa dambe iyo maalinta niskeega hore sabax baa la odhanaya wa masaa'an waa galabtii masaagana waxaa loo yaqaanaa kaa cagsigiiyo waa gelinka dambe ee maalinnimo waa xilliganan joogno ayaa masaa la wixii ka dambeeya ilaa cadceed dhaca ayaa masaa la carabta qaarna masaaga waxay u yaqaaniin labiyo saacadood oo gelinka dambe ee maalinnimo iyo gelinka hore ee habeennimo ayay masaa isku yidhaahdeen masaacanna waa intaa wa abadan waa weligaah wa amadan waa weligaah abadan iyo amadan waa weligaah wa xiinan waa xiin xiinan waa xilli weey xiinan macnaheegu waa maxay xiinan waa xilli wey xilli un wey ereygan xiinan ihi haddaba xiinku xilligu waxyaabo badan buu ku rumoobi karaa waxaa jira xadiid sanad ahaan daciif ah oo aad aragteenoo kutub badan ay soo qaataanoo rag badani ay nadmiyo xataa ka tiriyeen baa jira asxaabii ka nujuum biayihim iqtadaytum ihtadaytum sababtiisa xadiidkamaad aragteen asxaabii ka nujuum biayihim iqtadaytum ihtadaytum asxaabtaydu waa xidigaha oo kale ka alla kaad raacdiinba waad ku juska hore wuxuu ka ahaa eeg xadiidka ragga qaarkood mawduuc bayba intaan hore gaadhsiiyaanba mawduuc bayba gaadhsiiyaan laakiin macnaha anu wadanaa waa sax macnaha anu wadanaa waa sax eeg mustalaxa marka la joogo culimmada mustalaxa waxa fiican dee raggii mustalaxa aqoonta ulahaa inay fadhiyaan baa fiican waxaa jira mustalaxa marka la joogo xadiidka inama alacmaal biniyaad soo mutawaatir ma aha ya so eh, xadiid mutawaatir yaanan odhanin cafwan yaxya bnu muciin markuu marayay buu axaad noqday waxaad eegtaa eh, waxaan doonayaa sow saxiix ma aha eeg inama alacmaal binniyaat sow saxiix maaha xadiidkan miyaan la helaynin sanad uu daciif ku yahay oo la odhanayo waa daciif buu sanadkaa ku yahay ama mawduuc buu ku yahay ma la heli karaa ha waa la heli karaa eeg haddaba xadiidkii saxiixaynka ku jiray ayaa sanad ahaan kolkaa macno sax ah oo diinta sax ku ah ayaa laga yaaba sanadkan sheegaya inuu daciif noqdo ama inuu matruuq noqdo ama inuu mawduuc noqdo adigu macnahan xiinka aynu u soo wadanaa waa macno sax ah laakiin sanadkan iyo sanad xadiidkan ayaan meesha ku jirin waxay yidhahdeen nin baa ka dhaartay xiin wuxuu idhi islaanay kuu iman maayo xiin haddaba yaa xiinkii macnaynaya tan inuuna islaantiisa xiin u tagaynin uuna reer ka dhiganayn buu ku dhaartay xiin nebigaa noolaa bay yidhaahdeen waa xadiidka intiisa hore kol waxa dhacday abibakar buu tegey oo abibakar buu war islaanta imisay mamnuuc iga tahay xiin baan ku dhaartay dee weliga intaad nooshihiinba xaaraan baad kala tihiin buu yidhi ha isku dhowaanina waayo xiinku waa weligaabe cumar buu yimid oo buu yidhi xiin baan ka dhaartaye maxay mamnuuc iga tahay islaantu afartan sano buu afartan sano islaantu mamnuuc kaa tahe afartan sanoun ha u dhowaanin buu yimid oo buu ku yidhi cumaanow islaantu imise sanay mamnuuc iga tahay wuxuu ku yidhi sanad sanadun islaanta iska ilaali cali buu yimid oo cali bu yidhi islaantu imisay mamnuuc iga tahay waxay mamnuuc kaa tahay bu yidhi maalin iyo habeen eeg saddexdaas afartaa saxaabi midi mid la jawaab ma noqon xiin baa la macnaynayaa ma og tahay midi mid la jawaab ma noqon nebigu u yimid ninkiiyo wuxuu yidhi ilahay rasuulkiisiiyo saasay igu kala yidhahdeen saxaabadaa wax weydiiye balwaa sidee xukunkani muxuu noqonayaa nebigu wuxuu yeedhay saxaabadii markaasuu yidhi asxaabi ka nujuum biayihim iqtadaytum iqtadaytum haddaba xadiidka dhinacan hore mawduuc baa la geliyaa mawduucba inuu yahay baa la geliya laakiin macnuhu waa sax macnaha uu sheegi doonaa waa sax abibakr baa la yidhi war islaanta weligaa waa kaa mamnuuc baa tidhiye maxaad u deliishatay xiinku inuu weligaa yahay qur'aanka qur'aankaan ka helay buu yidhi ilaahay baa qur'aanka ku yidhi wa ama amuuda famatacnaahum ilaa xiinin weligoodba waanu u raaxaynay dee xiinka halkaasaan ka qaatay weligiiba inuu yahay aayad qur'aan gu jira macnahana waa sax buu ku yahay daaxiinku macnahana aayadda uugu jiro sax ku yahay cumar baa lagu yidhi oladu afartanka sane ee xiinka xaggeed ka keentay aayadda qur'aankan ka qaatay buu isna yidhi hal ataa cala alinsaan xiinun min adahri lam yakun shayan madkuura xiinun min adahri afartankii sanee nebi aadan dhoobada ahaa weeyaan buu xiinku waa afartan sane halkaa iigu daaya cumaan baa la xiinku inuu sanad yahay cumaan oo xaggeed ka keentay cumaanna wuxuu yidhi kale qur'aanka ah ee ilaahay ku yidhi tu'tii ukulaha kulla xiinin tu'tii ukulaha dhirta iyo midhuhu marka maxay sanadkii soo go'aan tu'tii ukulaha kulla xiinin ma sanad kaste saw maaha kulla xiinin ay kulla sanatin dee dhirtu waxay midhaysaa sanadkii mar bay midhaysaa inkastay wadanadu ku kala duwan yihin sanadkii waa mar waa kulla xiinin taasan sanadka ka qaatay buu yidhi baa loo yeedho l adu xaggeed maalintii habeenka ka keentay ilaahay baa qur'aanka ku yidhi buu yidhi fa subxaana allah iina tubixuun xiina tumsuuna waxiina tusbixuun waa maxay macnaheegu markaad gohabariisanaysiin iyo markaad galabaysanaysiin saw ma aha kolka waad aragtaa macnahani waa macno sax ah waxaan uga jeedaa anuun xadiidka doonaynin inay laakiin macnaha xiin ay lagu macneeyey waa macno saxa ah wey xiin waa xilli uun haddaba wamaa ashbaha daalika iyo kaa wixii shabaha darfu zamaani darfu zamaanku huwa isagu ismu zamaani waa zaman almansuubu waana la nasbiyaa bitaqdiiri fii fii qadarideed buuna ku sugan yahay naxwulyowmi maanta oo kaleba weeyi waleylata caawa oo kaleba weeyi wa qudwatan aroorta oo kaleba weeye wa bukratan bukrada iyo subaxda oo kaleba weeye wa saxaran suxuurta oo kaleba weeye wa qadan berri oo kaleba weeye wa catamatan cishogeelmaalka oo kaleba weeye wa sabaaxan subaxda iyo gelinka hore oo kaleba weeye wa masaa'an gelinka dambe oo kaleba weeye wa abadan weligaa wa amadan weligaa wa xiinan iyo xilli iyo wamaa ashbaha daalika halkaa maxaynu tacriifinay anaan tusaalaynay welibana tacriif iyo isku darneeyaa iska lahaa darfu zamaan bal hadda darfulmakaankana ila eeg markaa wa darfulmakaani darfulmakaanku wa darfulmakaani darfulmakaanku huwa darfulmakaanku ismulmakaani makaan buu magacu yahay ismulmakaani makaan buu magacu yahay almansuubu waana la nasbiyaa bitaqdiiri fii fii qadarideed buuna ku sugan yahay bal u fiirsa hadda darfulmakaan maxaa la odhanaya o waa ismulmakaan wixii makaan magacu ah makaan meel wixii magacu ah sida hargeyso oo kale masjid calimataan oo kale maxaanku idhaahdaa xagga sare oo kale xagga hoose oo kale waa makaan waxaasu noqonaya waa ismulmakaan bal haddaba eega caagadan yar sheekh miyay tahay eh, darfulmakaan may tahay darfulmakaan maaha dee waaba caagade mayadaa makaan iyo meel magacu ah anigu darfulmakaan miyaan ahay bal isoo eeg waxaa jira masaladan makaanka haddaynu sharxno makaanka haddaynu nidhaa ha la sharxo waynu ku dawaqaynaa culimo iska ilaaliya waxba makaan iyo ha sharxin xagga sare iyo xagga hoose iyo nimankan falaasifadu markay sharxayeen way wareereen xaqiiqatan aad bay u dawaqeen maxaa xagga sare ah maxaa xagga hoose ah maad kala garanaysaa agga sare iyo agga hoose ya eh, xagga sare waa fawqu xagga hoosena waa taxtu sow ma aha way ku dawaqeen nimanka falsafadu wa darfulmakaani darfulmakaanku huwa smulmakaani waa wixii makaaniya meel magacu ah almansuubu waana la nasbiyaa oo waa wax la nasbinayo bitaqdiiri fii fii qadarideed buuna ku sugan yahay fii macnihiigaa laga dhadhaminaya waa inuu mansuub yahay maxaa iga baxay almansuub markaan ku yidha waa sida kii horo kaluuna marfuucii iyo iyo majruurkiibaa iga baxay haddaba markaan idha naxnu fii masjid calimataan naxnu fii masjid fii masjidi ma darfumakaan ba hadda halkaasi fii masjididaasi darfumakaan may tahay may maaha maxaa diiday ay u noqon weyday mansuub bayna ahaynoo majruur bay noqotay haddaan ku idhaa makaanuka murtaficun ka warran makaanuka murtaficun ereygan makaana ka warran isna eg khalad ma aha luqadda sax buu ku yahay laakiin wuxuu khalad noqonayaa inaad darfulmakaannimo u adeegsato isagoo luqadda sax ku ah ayaadan darfulmakaannimo u adeegsanaynin mayla socotiin hadda waa inuu ismulmakaan yuhu makaan iyo meel magacu noqdo shardiga labaadna waa inuu mansuub yaho marfuuc iyo majruur uuna noqonin shardiga saddexaadna waa inuu taqdiiru fii yahay oo fii laga dhadhansado sida amaamo oo xagga sare ah amaama waa maxay xagga hore ah baan doonayaa amaama waa maxay macnaheegu waa xagga hore maxaan odhanayaa jalastu amaama almasjid wa khalfo oo xagga dambe ah ereyga khalfa waa maxay macnaheegu waa xagga dambe wa qudaamo oo xagga hore ah qudaama waa maxay macnaheegu waa xagga hore wa waraa oo xagga hore ah waraa waa maxay macnaheegu waa xagga hore ama xagga dambe ereyga waraaa laba macnay leedahay xagga horena way noqotaa xagga dambena way noqotaa qur'aankana way ku jirtaa labaduba aayadda qur'aankaa ah waa maxay fanabaduuhu waraaa duhuurihim maxaad ku macnaysaa fanabaduuhu qur'aanka ahaa waxay ku tuureen waraaa duhuurihim xaggooga dambay ku tuureen waraaa waa maxay markaa waa xagga dambe iyadoo xagga hore iina qur'aanka way ku jirtaayo ilaahay baa yidhi wa kaana waraa'ahu melikun ya'khudu kulla safiinatin wa kaana waraa'ahu maxaad ku macnaynaysaa sow ma ahayn muuse markii uu raacay khadir sow ma ahayn sow doontii ma dhaawicin muxuu ku dhaawicuu ku cilladeey ilan doonuuna lahayn buu dhaawacaye muxuu ku cilleeyey boqor baa ka horeeya ya'khudu kulla safiina halkaa waxaa jira kulla safiina ma arkaysaa nacti baa ka xadfan nacti baa ka xadfan halkaa caqligaagaa sheegaya war bal ardaya u kula safiinatin saliimatin armaxaa meeshay ku jira kula safiinatin he saliimatin mar safiino kaste oo saliima ah oo fayow ayuu qaataa boqorkani waayo haddii kula safiinatin unaad ku daysid oo tiaa safiino kastuu qaataa dee dhaawacu muxuu soo kordhinaya ile weli waa safiino une muuna qaadanaynun iyadii haddana wuu qaadanayaa laakiin muxuu u dhaawacay war wuxuu u dhaawacay inay ceeb yeelato kolkaa tabilaa ceebtaa unbu boqorku qaataa bay ka dhigan tahay haddaba safiin waxyaabo badan ba jira culimo oo xagga quyuudda marka laga hadlayo gaar ahaan fiqiga usuulu fiqiga marka la marayo quyuudda laga hadlayo quyuudda waxyaabo aad u tiro badan iyo axkaam badan baa ka dhalata wa kaana waraa'ahum melikun ereygaa waraa'ahum maxaynu ku macnaynaa waraa'ahum ma xaggooga dambea mise waa xaggooga hore wa kaana waraa'ahum waxaa hortooda ah melikun boqor waraa'a waa xagga hore iyo xagga dambe labadaba wa fawqa waa xagga sare fawqa waa maxay fawqa waa maxay macnaheegu culimo waa xagga sare haddaba xagga sare yaynaan waxba sii macnaynine ilan qoladii falsafadu way ku dawaqeen way ku wareereen eeg hadda dhulka markaynu ka fikirayno dhulkeenan joogno waa kitaabkanan kor u hayoo kale aduuse uma baqdid markaad meelaha diyaaradaha raacda iyo maraakiibta oo kale haddaba maad baqdid haddaba diyaarad baad saarantahe dhulku waxa weeye awood alluunbaa hayse e, waa kitaabkan halkan imika cirkiiyo dhulka dhexdiisa taagan oo kale xagganaa lagaga noolyaho xagganaa lagaga noolyaho xagganaa lagaga noolyaho xagganaa lagaga nool dhinac kasta waa lagaga noolyahay dhulka markaan doonayno cirkiibaa dhinac kaste qolada roobku agguu uga daa qolada aggaa kaga nool aggaasuu uga daa cirkaasuu uga daa qoladaana xaggu roobku uga daa cirkaasuu uga daa kuwa xagguu uga daa cirka n kuwani mayna daadanaynayn xagga hoose u daadanaynin iyaguna waxay leeyihiinuun kuwa xagga kale kaga nooli mayna daadanaynin hadda adduunka waaba la gartayba dalal iska soo horjeeda bal hadda u fiirso eegeeg hadda aad u eeg kolka waxa weeye dhulku xaggeeba xagga sare xaggeeba xagga hoose qolo kastiba dee cirka iyaga waa kan bay ku leeyihiin cilmiga ku jira marka la baarayo culimo wax jaadibiye la yidhaah ayaa jira oo ilaahay uu geliyo kolba xaggu dhulku kaa xigo u fiirso wax jaadibiye la yidhaah ayaa jirto o ilahay dhulku kaa xigo uu geliyey hadduu dhulku xaggaa kaa xigo haddaad kufto xaggeedu dhici hadduu xaggan iminka dhulku kaa xigo xaggeedu dhici xaggu dhulku kaa xigo kaninna xaggu dhulku ka xigaadee dee xaggaasuu ka xigaay xaggaa dhulkunbuu u dhacayaa isna eeg sawir yaroo fudud aan qaadano sawir fudud aan qaadano iminka masaajidkeenani afarta dhinac saw iskuma leega jaadibiyadu xaggan aan fadhino ku jaallaa saw maaha haddii ilaahay halkaasina inoo gelin lahaa xaggaynu ku fadhfadhiisan lahayn dee xaggaani baan ku fadhiisan haddaad dhacda xaggeed u dhici lahayd dee xaggaa ilan jaadibiyadiibu ilahay xaggaa kuu geliyeye xaggaasaad udhici lahayd kolkaa wax la baciidsado ma aha kolkaa masaladan xagga sare iyo xagga hoose iyo nimanka asxaabulfalaasifa way ku dawaqeen waxba ma jecli inaynu ku fogaano wa fawqa waa xagga sare iyaduna waa darfulmakaan la soco wa taxta waa xagga hoose ereyga taxta waa xagga hoose iyaduna waa darfulmakaan wa cinda waa agta iyaduna waa darfulmakaan wa maca waa maca iyaduna waa darfulmakaan wa isaaa waa soo qaabilka iyaduna waa darfulmakaan wa xidaaa waa agta ama soo qaabilka labadaa macnaba waa lagu macneeya xidaaa soo qaabil ama agta wa tilqaa'a waa ka soo horjeedka wa hunaa waa halkan ereygan hunaa'a waxa u dheer darfulmakaannimadii ismu ishaaray noqotay hunaa waa halkan wa hamma waa halkaa ereyga hammaa waxa u dheer darfulmakaannimadii ismu ishaaray noqotay baciida iyo wamaa ashbaha dalika waxaa wixii shabaha culima maxaynu ka hadalay haddaba darfulmakaan iyo darfuzamaan ba waan tacriifinay labadaba waynu tusaalaynay axkaamtoodii baa ii dhiman sow maaha mise aqsaamtoodii loo qaybiyaa waxaan jecelahay aqsaamta inaynu dib iskaga dhigano oo aynu kutubta kale inkastoon keennii horeba ku soo marnay laakiin kutubta kale inaan aqsaamta la sugnaa fiican aduu aqsaamta hadda waxaad ka dhigataa darfu zamaan iyo darfulmakaan laakiin mid kastiba mukhtas iyo mubham iyo maasiiqa ayuu u qaybsami doonaa mukhtas iyo mubham iyo maasiiqu u qaybsami doonaa oo saddexdaa qaybood baa mid kastiba ka imanayo lix qaybood buu noqonaya darfu zamaanka gebi ahaan waa la wada nasbiyaa hadduu mukhtas yahay hadduu mubham yahay hadduu masiiqo yahay saddexdaa qaybood iska ilaawa kitaabta saraynu ku arki doonaa insha allahu tacaala caamilka darfu zamaanku waa ayo darfu zamaanka waxaa ku camal fala ficil iyo wax shabahay darfu zamaanka ayaa ku camal falaynu nidhi ficil iyo wax shabahay haddaan idhaa sumtu yowma alkhamiisi sumtu yowma alkhamiisi ereyga sumtu yowma alkhamiisi yowmada ayaa nasbinaya yma ayaa nasbinaya haddana sumtu yma alkhamiisi sumtuda saamada ayaa nasbinaysaa sumtu yma alkhamiisi markaan idhaahdo saama ayaa nasbinaysaa haddaba culima caamilkiisiina waynu aragnaa axkaamtiisu darfu zamaanku waa iska mansuuba waa la og yahay qaybo yaryarna wuu kala yeeshaa in sha allahu tacaala halkaa ayuu inoogu egaan doonaa ayuu cashirkeennu maanta ku joogaya wallahu subxaanahu wa tacaala aclaa w aclam su'aal haddaynu hayno